الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wuxuu shalay sheikhu inoo soo sheegay usuul fiqigu istilaax waxa uu yahay waa ku sheegay ama aynu sheegno waayo waa mujtahidkii iyo muqayadkii ayib istikbaar maxaa looga jeedaa ya waa istifhaam hadalka waxaan nidhi hadduu dalab yahay saddex nooc buu shiikhu sheegay waa amar nahy istikbaar ama istifhaam ama isticlaam isticlaam halkaasaynu marayna wuxuu uhi shiikhu wlmajaazu xaqiiqada waynu ka soo hadalnay lugawiya curfiya sharciya curfiya caama curfiya khaasa majaaskii uu soo qeexay waa lafdi macnihii loo dejiyey midaan ahayn loo isticmaalay oo ka gudbay maa tujawiza bihi can mawduuci wixii loo dejiyey ayuu ka gudbay oo wax kale ayaa loo isticmaalay majaasku wuxuu qaybsamaa noocyo waxbuu sheekhu ka tilmaamay guud ahaan si aan idiin fahansiiyo majaaska marka laga hadlayo eh, hadda dood geli mayna aada u weyn oo culimmadu ka doodaan majaasku wax jira maya mise wax jira maha qur-aanka ma ku sugan yahay kuu yidhi majaasku waa xaqiiqo luqada ayuu ka mid yahay waa usluub min asaaliib illuga ayaa waxay isku sii khilaafeen qur-aanka ma ku sugan yahay oo ma lagu isticmaalay ise laguma isticmaaloddaasa horta wax jira ma yahay luqada ma ka mid yahay ise ma jiro dood baa ka la eego waa lafdi waayo la diidana in asad ama kelmadaha qaar inay macno ku xoog badan yihiin oo biduuni sharin wa biduuni qariina macnaha uu ku faaideynay inama diidana macno marka loo isticmaalayana in caddayn loo baahan yahay taa cidinama diidana qolo waxay yidhaahdeen labaduba waa laba usluub oo luqada ka mida jaaz lama yidhaahdo qolo kalena waxay leeyihiin kaa awoodda leh sidiisa kelmadu ay macnaha kuu tusinaysa uu ku xoog badan yahay kaa xaqiiqa la yidhaahda ka u baahda xoojinna suu macnaha kuu tuso maxaa la yidhahda majaaz baa la yidhahda laakiin dee qolada ahlulbidaca iyo sifaadka wilaya iyo markay isticmaaleen ee sifaadkii alla la dhex galeen markaasaa waxaa weeye culimo badani meel adag iska taageen ilaa ibnulqayim sawaaciq fii kasri aaguuti aali sanamka ama aaguutka saddexaad baan ku duminayaa bu waa majaaska dagaal cerya dhulaba u qaaday meel adag bu iska taagay culimmada qaar waxay yidhaahdeen qur-aankaa laga ilaalinayaa laakiin luqada waa ku jiraa mushaqida kitaabka alifay dafcu jawaazi almajaaz fi الtacabudi fi اlmunazali lلtacabudi واlإعjaaz isagu wuxuu leeya qur-aanka kuma jiro si meelaha kale waa caadi marka dood badan baa ka taagan meelaheeda dambaa lagu faahfaahin doonaa insha allahu tacaala marka sawaabku yahay khilaafku xaqiiqadiisu waa lafdi mawduuca in si loo isticmaalay oo ahlulbidacu isticmaaleenna sawaabo kaluu leeyaho waxaa ka mid a ah, majaasku wuxuu u baahan yahay calaaqo iyo qariino wax walba majaas la yska odhan maayo yanzilu rabbuna ila samaai dunya xiina yabqa ulu akhiiru min kulli layla xadiikaasoo kale yanzilu rabbuna waxay yidhaahdeen yanzilu raxmatuhu aw amruhu ayay ku awileen iyagoo le nuzuulku waa sifaadka makhluuqiinta waxyaabo badanina waa ka dhalanayaan carshigiibaa midhnaanaya samaawaat sabca midhnaanaya wahaakada lixdii samaawood baa soo midhnaanaya carshigii waxyaaba badan bay ka dhalayeen taasina waxay leenahay waa bail waxay leenahay yanzilu rabbuna rabbigeen inuu soo dego maxaa diiday fahamkooda khaldan baa wax istusay oo ilaahay waxay ka dhigan sidii makhluuqii oo kale ayay ka dhigeen dabeedna ay ka soo qaadeen allana subxaanau watacaala inuu ku sifaysan yahay ama wixii makhluuqa laga filanayay in alle subxaanau watacaala ay ka dhacayso marka ishkaalku wuxuu kaga yimi annahum shabbahuu awalan ilaahayna sidoodoo kale ka dhigeen dabna waxay sawirteen waxyaabihii bini aadamka ku imanayay markuu sidaa sameeyo ayay sawirteen kadibna tiibay diideen waxaasoo dhanna waa khiyaar marka yanzilu rabbuna waa xaqiiqadii ila lafdigaasaa sheegaya soo ma laakiin in la yidhaahdo waa majaaz oo waa calaa xadfi mudaaf oo yanzilu raxmatuhu ay raxmatu rabbina looga jeeda ama amruhu waxaa la leeyahay calaaqada iyo qariinada keena qariinadu waxa weeye dee suuragalka maa dee annagu suuragal baadkayda ka tahay fahamkiinaa diidaya laakiin waaqicuma diida haddii laga dhigo nuzuul xaqiiqiya oo yaliiqu bidaat illahi jala jalaaluh amaa qadiyada ku saabsan taasi waa qariinada calaaqada waxay leeyihin calaaqadu waa tan hadda la sheegayo waa nooca la yidhaahdo almajaazu alxadf nooca la yidhahdo khulaasatu lqowl majaazku hadalkiisu waa iska dhow yahay insha allahu tacaala laakiin siduu shiikhu u wado ayaynu u wadaynaa laakiin qaacidadiisu waxay tahay haddii la sugo in la helo calaaqo labada macne isku xidaya kii asalka ahaa ee macnaha hadda loo guurayo xidhiir ka dhexeeya waa in la helaa waa kow laba macnihii asalka ahaa wax diidaya waa in la helaa haddii la waayo macnihii asalka ahaabaa lagu soconaya majaasku waxaa loo qaybiyaa guud ahaan laba qaybood majaazun calaaqatuhu lmushaabaha wa majaazun mursal taasku waa laba majaaz calaaqadiisu ay tahay almushaabaha waa ka xooga badan ee asalka ah oo marka la leeyahay zaydun asadun zaydun hee asad asad hadda maxaad uga jeedaa xayawaankiiba mise waa arajul shujaac waa arajul shujaac xidhiirka ka dhaxeeya alrajul ashujaac iyo alasad waa maxay waa ashajaaca waa calaaqada ka dhexaysa calaaqadaas waa maxay hadda waa tashaabuh hada shujaac wa shujaac ishtabaha aw yashtabihaani fi ish fi shajaaca asalku waa sidaas waana ka xooga badan almajaaz مجاز الاستعارة أما مجاز علاقته المشابهة مجاز كاللبات مرسل بالي هذا ومجاز كسته علاقتي سواء مشابهة أهي مشابهه أنا أهي مجاز مرسل بالي هذا kaasina aad buu u baryay arsadonayay gaadhsiiyeen oo waxa weeye waa kuwa maqasheen majaaz biziyaada مجاز بالنقص مجاز بإطلاق الحال وإرادة المحل بإطلاق المحل وإرادة الحال إطلاق السبب وإرادة المسبب إطلاق المسبب وإرادة السبب إطلاق الجزء على الكل وإطلاق الكل على الجزء يجعلون أصابعهم في آذانهم asaabixdu may wada galeen mise mid baa gelaysa waxaa la ilaaqay asaabic baa la ilaaqay makul baa mise waa juz ka gelayaana waa juz wey cagsigiisuna waa la mid waxaa la mida nooca loo yaqaano almajaaz calaaqatuhu almujaawara mujaawara labada shay calaaqada ka dhaxeeya waa jiwaar jiwaar baa ka dhaxeeya oo maalan aw jaa axadun minkum min alghaa'id alghaa'id asalka luqadu waa godka meesha godan wey dadkuna inta badan saxarada waxay la doontaan meesha hee meesha godan bay la doontaan markii dambe haa'id waxaa lagu ilaaqay ilaa min bawlin aw haa'itin saxarada lafteeda loo isticmaalay marka macnihii asalka ahaa waa laga qofka waxa ka soo baxa xiriirka labadaa ka dhexeeyaana waa jaar baa le sida qaalibka waa jaarnimo oo markaad bannaanka u baxdo ma dalcad baad ula baxaysaa mise meel daadagaad eeganaysa daadeg buu eeganaya meel goda hoosaysu qofku u eeganaya marka wixii calaaqadiisu aanay mushaabaha ahayn waxaa la yidhaahdaa mursal baa la yidhahdaa shiikhu noocyuu inooga tilmaamay laakiin waa badan yihiin saynu tilmaamay ama aladiina biyadat wujuuhuhum maxaa ku xiga fafii raxmat illaah naxariista alle ayay dhex fadhiyaan maxaa looga jeedaa muxuu noqonaya horta jannadu soo maxal maa waa meel soo maa jannada alle xaqiiqadeedu waa maxay marka janna la yidhahdo naxariis baa mise waa geedo xuuralcayn iyo faakihooyin iyo hilib walaxmu dar maa yashtahuun labada waa kii maaha naxariis maaha hadda haddii halkaa dheer laga sameeyo janno laga sameeyo naxariis bayse noqonaysa mise waa geede iyo aljanna waa la yaqaanaa waa beer sooma laakiin jannada maxaa dhex yaalla naxariista alla dhex taalla marka waxaa la isticmaalay xaaligii baa la isticmaalay waxa weeye kii meesha ku dhex jiray baa la isticmaalay waxaana loo jeedaa shaygii baa loo jeedaa fa fii raxmat illaah fa fii jannat illaah ayay ku sugan yihin laakiin jannada alle maxaa dhex yaalla naxariista alla dhex taalla naxariista alle ayaa dhex taalla marka la leeyahay jannatuhu raxmatuhu waxa looga jeedaa waa maxalu raxmatihi waa meeshii naxariistiisu taallay jahannamina waa maxalu ghadabihi waa meeshii ay dhex taallay hadabka alle u dhex yaallay atharu ghadabillah baa dhex yaalla raadkii ka dhashay cadhada alle jannadana maxaa dhex yaalla aar raxmatilah baa dhex yaala laakiin maa hadda sifatu raxma inaynu dhex fadhino ma ifaturama lama dhex fadhiyo laakiin aljanna ayaa waxaa ku dhex sugan raxmatullah ay aharu raxmatilah waay xaaligii baa la sheegay waxaa loo jeedaa maxalkii baa loo jeedaa way badan yihi kuwaa mursal baa la yidhaha shiikhu wuxuu uhi walmajaazu majaazkii adna waan u dadejinayabaad moodaa lakiinse iska mafhuum ma ya tisciin filmiya boqolkiiba boqol kulle ma gaadhina adhabu cilmigu soo maaxanaya markaad harsataan ama caawa seexataan laakiin waa dhowdhow yahay soo maa ayib walmajaazu ima an yakuuna waa inuu yahay biziyaadatin ziyaado aw nuqsaanin ama hadalkii in wax laga nuqsaamiyo aw naqlin ama hadalkii macnihiisii asalkaa ah in laga naqliyo mid kale loo naqliyo aw isticaaratin ama lasoo isticaaraysto marka waxba isku shabaha dabadeed waynu caddayn doonaa tusaalayaasha waa majaazkii aynu nidhi waa calaaqatuhu lmushaabaha shabihitaanka ku dhisnaa weeye isticaarada falmajaazu biziyaadati milu qowlihi tacaala wey laysa ma ahanin ka milihi alla dhigiisa oo kale shay un shayna ma aha oo waxay leeyihiin laysa kahuwa shayun ayuu macnuhu u dhacaya ama laysa milahu shay kaafkuna tashbiih buu tilmaamaya miluna tashbiih bay tilmaamaysa loogamana jeedo laysa mila mil illaahi shay loogama jeedo waayo nafyu mil lmili fiihi ibaat lilmil baa mitlulmiliga in la diido ka shishe in la diido waxaa ka dhalanaya ka sokay la sugay kii ilaahay shabbahayay ka shabbahaya ma jiro marka kii dambaa la diiday la soco kan kale waxay noqonaysaa in laga aamuso marka waa sugan yahay baa ka dhalanaysa qolo saasay u dhigeenoo waxay idhaahdeen kaafku waa ziyaado ama waa silo ama waa muakid hadalka ku sheeg qul maa yuzaadu laqwan aw sila aw qul muakidan wakullun qiila lah laakin zaa'idan walaqwan ijtani laqahu fii munzalin wajab in ziyaado lafdiga saa loo isticmaalo waa laga fiicanya waayo naxw ahaan hadduu ziyaado u noqdo oo laa maxala lahu min alcraab uu noqdo xarafkii milu maa jaana min bashiir ay maa jaana bashiirun wey intu waa litaakiid bay u imanaysa laakiin wax la odhanayo waa zaa'id macna laga kaaftoomaya ma jiro kitaabka hadle macna unbuu ku tusaya markuu ugu yaraado waa mu'akid nafyigu xoojinaya iyo wixii lamid ah. qola saasay u dhigeen oo waxay yidhaahdeen majaazu ziyaada wey majaazun biziyaada hadalku wuxuu u dhacayaa laysa ma aha milahu ilaahay oo kale shayun shayna saasay u dhigeen ashbaaduu ka furan laakiin shiikhu saas uu tusaaleyey wlmajaazu binuqsaan tusaalihiis waxa uu yahay was'al ilqarya was'al weydii alqaryata magaaladii ama tuuladii weydii waxay yidhaahdeen tuuladu dee waa dhismayaasha dhismayaalna waa jamaad waxba lama weydiiyo macnuu muxuu u dhacayaa was'al ahla alqarya wuxuu majaas ku noqday in wax laga xadfay marka wixii haddii loo soo qadaro xaqiiqadiiba soo baxaysa wasal ahla alqarya iyadana dood baa ka furanoo majaas biziyaada wa waa kuwa ugu daciifsan wey noocyadaas majaaska mursalka ah wasal alqarya waxaa la hayaa magaalo maxaa la yidhaahdaa ma dhismo keliya ise waa dhismo iyo dad wada socdo mise waa dad keliya goormay magaalo noqonayso haddaynu magaalada ka wada baxno oo daaraho keliya ay ku soo hadhaan oo nin waxa weeye waddada maraya uu soo maroo hal nafla ah oo socda u waayo dee odhan maayo waa magaalo ma odhanayo wuxuu odhanayaa waa meel laga guuray waa meelaan la deganayn magaalada meeshu la degan yahay lacag kale qaadanayso alaan meelo laga haajaro baaba'ay mahjuur ayay noqonaysa qole waxay leeyihiin qaryo waxaa la yidhaahdaa alahlu waalabniyatu mujtamicaan dhismaha iyo dadka ayaa magaalo la yidhaahdaa idan wasal ilqarya haddii la yidhaahdo dadkiina hee waa ku jira marka ahl looma baahno ahl looma baahno wlmajaazu binnaqli majaaska naqligu kalaaii wey kelmada aaid oo asalkeedu godka ahayd oo fii ma yakhruju min alinsaan waxa bini aadamka ka soo baxa hadda loo isticmaalo hadda shiikhu naqli buu ku sheegay inagu wataynu ku sheegnay majaazu mursal calaaqatu weesh almujawara almujawara naqli wuxuu uga jeedaa macnihii kelmadda qaa'id oo dhulka godan ahaa ayaa waxaa loo naqliyey maxay saxaradii sooma macnaha saxarada ayaa loo naqliyey laakiin meesha waxaa taalla sababta loogu naqliyey waa maxay maxaa ka dhexeeya maxaa saxarada loogu naqliyey oo loogu naqlin waayo wax kale calaaqadu maxay noqonaysa almujaawara marka tadqiiqu ama daqiiq waxa uu yahay in laga dhigo alaaqada mujaawara laga dhigo ta kale meesha imanaysaa majaaska noocyadiisoo dhani dee naqli baa ku jira asad markaynu ninka geesigaa u isticmaalayn kelmadda asad waxaynu ka soo naqlinay libaaxi waxaynu u naqlinay nin geesiga kuwa kalena waa la mid marka majaaskoo dhan baa naqli ku jira majaaskoo dhan ayaa naqli ku jira ayb majaazu tanbiihana waa ku tanabahaysa wlmajaazu bilsticaara waxa weeye ka qowlihi tacaala jidaara jidaarkaasoo yuriidu doonaya an yanqada inuu dumo waxaa ku sugan jidaarku waa jamaad jamaadkuna doonitaan male liana aliraadata min sifaati man yacqil qofkii caqli lada wax doona ama dee min sifaat alxayawaan badhe xayawaanaadku waxbay doonaan laakiin jamaadku iraado male jidaarku waxbuu doonayaa waxaynu naqaano maaha marka waxay leeyihiin waa majaaz siduu majaazka ku yahay waxaa la arkay gidaarkii sii dhacaya janjeera aayil wamaa'il lisuquud daalkiiyo sidii toosnaantii ka bayday oo sii hoobanayabaa la arkay sii dumaya uqaalkiisaa wuxuu noqday mar hadduu dumayo kaannamaa inuu doonayo maxay inuu dumo ayaa laga soo qaaday marka waxay leeyihiin jidaarkiibaa waxaa lagu shabbahay insaan baa lagu shabbahay fastuciira lahu ficlu linsaan isticaaradu halkaasay ka timi waa loo soo ammaanaysa waxaa meesha taalla jidaarkii qaabkiisa marka la arkaybaa waxa lagu shabahay maxay insaan insaankuna iraaduu leeyahy dabadeedna ficilkii insaanka ayaa jidaarka loo soo isticaaraystay markii insaanka lagu shabahay dabadeed majaazulisticaarana waa kaas muhimmad waxa weeye waa mushaabahu waxaa la isku shabahay jidaalkii iyo insaankii baa la shabahay in la shabahayna waxayna tusaysaa ficilkii insaankaa jidaalka la siiyey isticaaraduna waa taas balaaqada lagu faahfaahiyaa meesheedii maaha majaaskana shiikhu qaybahaasu inooga tilmaamay kuwo kalena waataynu dul marnay noocyo kala duwan waxaa ka mida bictibaari ma kaan bictibaari ma sayakuun oo aad loo yaqaan inii araanii acsiru eesh amran marka la shiidayo ma kamriaba mise waa casiiru cinab waa casiiru cinab laakiin marka la khamiiriyo la daayo ama wax lagu daro ayuu wuxuu isu bedelaya maxay marka bictibaari ma sayakuun ba mise bictibaari ma kaan ma sayakunu fi lmustaqbal ma sayakunu fi lmustaqbal waxaa la mida wabtalu lyataama xata idaa balaguu nikaax isagoo nikaax gaadhay oo qaangaada baa layidhi waa yatiim xadiikuna wuxuu sheegayaa laa yutma bacda ixtilaal walaa sumaata yawmin ila leyl xadiidka abidal haddii la qaan gaado agoonnima ma jiro xagga sharciga laakiin isagoo qaan gaadha maxaa agoon loogu sheegay biictibaari esh biictibaari maakaan hore u soo ha agoon meelo badan baa lagu isticmaala way badan yihi almru maxaluhu waa mabxatu wlmru amar istidcaau lficli ficil in la dalbada wey bilqowli qowl lagu dalbado miman huwa duunahu mid isaga ka hooseeya uu ka dalbado calaa sabiili lwujuubi qaab waajibnimona uuga dalbado amar maxaa la yidhahda amar waxaa la yidhaahdaa istidcaa bimacnaa alab alab lficli bilqowl haddaanu soo koro alab lficli bilqowl waa laisku waafaqsany in ficil la iska dalbo waxaa lagu dalbayaana ay qawl noqoto waxaa lagu dalbayaana ay noqoto maxay qawl ay noqoto xaqiiqada amarku waa kaas istidcaau lficil waxaa loo yeedhanayaa waa ficil la dalbanaya horena waataynu shalay usoo sheegnay haddii hadal lagaa dalbado waa soo gelaya qol muxuu noqonaya waa istidcaau lqawli bilqowl waa amar waayo hadal ama dheh hadda wuxuu inoo gudagelayaa ficilka inoo gudagelaya ficilka ayuu inoo gudagelaya marka istidcaau lficli ficilkaasi waa maa yashmalu alficla waalqowl hadalka iyo ficilka labadaba waa la dalbanaya bilqowli waxaa lagu dalbanaya waa qowl oraah wey oraah keli maxaa baxay hadduu ficil ku dalbado waxaan idhi maxamed baan farta ku fiiqay maan hadal saa macnaheedu waa maxay sidaa haddii la yidhaahdana sidaa haddaan idhaahdana waa bax soo maa waa amar waad fahmaysaa inuu amar yahay soo maa laakiin miyaana hadla waana hadal wuu naga baxaya waa ishaara wey waa ishaara waxaa kaloo baxaya alkitaaba dhagoolihii baaba kuu qoray far waaweyn ukhruj buu kuu qoray mana hadlay waa dhagoolay laakiin qoraalka waa yaqaanaa intuu kuu qoray buu ku tus amar ma noqonayso meesha inoo taalla bilqowl qowl baa wax laysku amraya qowl ayaa wax laysku amraya marka xaqiiqada amarku waa qowl wey walidaalig baynu siyaaq u sheegayna siiqooyin cayiman buu leeyahy oo aynu tilmaami doono laakiin waxa kale waa wax macna alamri qaadanaya waxaa jira waxyaabo amar xaqiiqatan aan u ahayn laakiin laga fahmayo laga fahmayo tusaalaha waxaan ku uri waxaa ha ka tagin sunnaha imaan macnaheedu waa maxay waa same waa same waxaan ku idhi haddaad samayn weydo in lam tafcal adribuk amar ba in lam tafcal adribuk baan ku haddaad samayn weydo waan ku garaacaya macnaheedu waa maxay waan ku ciqaabaya waxaa lagaa doonaya inaad samayso xagga macnaha weeye laakiin markaynu amarka xaqiiqadaa ka hadlayno waa ka sii qadane sidaa awgeed qawl baa lagu dalbanaya qawl ayaa lagu dalbanaya culimada qaarna waxay yidhaahdeen ishaarada iyo kitaabadu xataa way soo gudagelayeen oo xadiidkii bukhaari iyo muslim ku yimi nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu xanuunsanayay waa kii abubakar oo dadka tujinaya wuu ku soo baxay dabeedna fa ashaara ilay an isbut makaana nabigu wuxuu u tilmaamay uu xanuunsanayay ma hadli karin mil hada bayna rajulayn bayna caliyin wاlcabaas nabiga waa la waday hadalkana lama gaadhay laakiin wuxuu u tilmaamay ubut makaanak tilmaam bay ahay markii abibakar uu fulin waayey ee uu fahmay amarkani inay iska tahay un ixtiraam iyo ikraam inaanu ka soo bixin ee uu waayey isagoo le nabigu aduu ku ixtiraamaya tujin maysid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo nabigu doonaya inuu ku daba xidho markii salaada laga baxay nabigu muxuu ku yidhi abubakar muxuu ku yidhi maa manacaka an tahbuta id amartuk buu ku yidhi abibakarow maxaa kuu diiday inaad sugnaato oo aadna tujiso id amartuk mar haddaan amarku siiyey amarka maqowl buu ku siiyey mise ficil ishaaruu ku siiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam waayo lafdiga waxaa ku jira faa ishaara ilay nabigu wuu tilmaamay an isbut makaanakana ant waa tafsiiriya ashaara ilayhiba ishaaradu waa maxay waa halkaaga ku sugnow ka soo bax maa marka amrun biishaara buu ahaa nabiguna wuxuu ku tilmaamay inuu yahay amar laakiin macnaha xagga macnaha amaa xagga xaqiiqada haddii laga eego muxuu noqonaya وطلب الفعل بالقول بالقول masalada kale miman huwa duunahu amar waxaa la yidhaahdaa in la siiya cidda kaa hoosaysa cidda kaa hoosaysa asalku waa sidaas kaasaa amar la yidhaahda laakiin cidda kaa sarraysa haddaad amar siiso waa baryo waa duco mid kula mida waxaa la yidhaahdaa iltimaas baa la yidhaahdaa waayo dee amarkuma lihi guddoomiyuhu kuwa ka hooseeyuu amar ku leeyihi laakiin ka hoose isana amarkuma leh dalab buu ku leeyihi codsi buu ku leeyihi asalku waa sidaas dood badan baana ka taagan waxa weeye ma culuwi buu u baahan yahay ma isticlaam buu u baahan yahay ma labadaba waa u baahan yahay labadaba uma baahna doodo badan baa ka taagan laakiin waxaynu ku soo koobaynaa inagu xataa waxaynu la macaamilaynaa alfaad lkitaabi wasunna awaamirta ku yimi asal ahaan kuwaasaa loo dejiyey kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa ku hadlay waa hadalkii ayo waa ilaah iyo rasuulkiisa de labadu waa inaga sarreeyaan sooma amarkay bixiyaan waa miman huwa duuna miman huwa duuna wey calaa sabiili lwujuubna inuu usoo baxo intaas waa iska ziyaado waayo xaqiiqat اlamr maxay ku tustaa waxa weeye mawjuub bay ku tusaysaa waa sida loo badan yahay mise waxay ku tusaysaa nadb mise wax labadaba ka dhaxeeya doodbaa culimmada udhaxaysa mise raajixa ah amarka xaqiiqadiis waxay ku tusaysaa waajibnimo wasiiqatuhu siiqadiisu iyo wasifatu daallatu calayhi sifada ku tusaysaa ifcal weeye wahiyo iyadu cinda alilaaq siiqada rasmiga amarku leeyahay ifcal weeye ficlu amr marka oo ulaaiga laga keenay ifcal shariba yashrabu amar ka keen ishrab ifcal oo qocod iyo wixii lamida Eh, waana tusaale ficilku hadduu ulaai yahay sida kanoo kale ama rubaaci yahay ama khumaasi iyo wixii lamida aljamiic amarkooda unbaa looga jeeda waa maslaxay culimmadu usoo gaabiyaan wafcal lada lakari lilwujuubi ficlu amrin baa looga jeeda siiqadiisa asalkahi waa kaas waxaa la mida ismu ficli اlamr calaykum anfusakum ilzamuu anfusakum calaykum anfusakum waa ismu ficli lmr ficil amarku la mid yahay waxaa la mida almasdar annaa'ib can ficli lmr isaguna waa la mid almasdar naaib can ficli lmr faida laqiitum aladiina kafaruu fadarba riqaabi bali darba waa masdar weeye macnuhu wuxuu u dhacayaa fadribuu weeye waa masdarun naa'ibun can ficli mr waa lamid waxaa la mida laamu lmr ficilkii mudaaric in la geliyo sida maxay oo kale soo qabta de ya walyatawaf kelmadihii ka horreeyey uma yaqbu tafadahu walyuufuu nudurahum walyatawafu falyaxdar aladiina yukhaalifuun afartaasi waa siyaqdiisa asalka ah waxaa jira waxyaabo badanoo macnahooda laga fahmayo wujuub iyo amar laga fahmayo laakiin siiqadii cusbiga ahayd aan ahayn waxna waynu kasoo tilmaamay wahiya siiqadaasi cinda alilaaqi haddii la ilaaqo wtajarudi ay ka madhnaato waa isla ilaaqaya can ilqariinati qariino ay ka madhnaato tuxmalu calayhi waxaa lagu qaadayaa wujuub baa lagu qaadaya ilaa maa dalla daliilu daliil wuxuu kutusiya mooyaane calى ana almuraada minhu ujeedada looga jeedaa annadbu inay tahay alibaaxa fayuxmalu calayhi kaasaa lagu qaadaya waxaa la isweydiiyey amarku haddii la ilaaqo qariinana uu ka maran yahay xukunkiisu muxuu noqonaya waxa baxaya amarka haddii la qaydo haddii la qaydona labaa ka soo baxaya in lagu qaydo bima yuakidu lwujuub iyo in lagu qaydo bima yadulu cala libaaxa waxaa la yidhi ifcal lizaman ifcal wujuban ifcal walaa tatruk taa waxaa la socda qariino tilmaamaysa wujuubnimo waa ama waxaa dhici karta inay la socoto qariino tilmaamaysa inaan waajib ahayn ifcal in shita baa in shit baa laga dabageyey in shit waxay baabiinaysaa wujuubkiiba baabiinaysa waayo wujuubku mashii'a male duulitaan male waa lagu khasbiyey idan haddii la ilaaqo la yidhaahdo ifcal labada qariino uu ka maran yahay mid wujuub tilmaamaysa ode hadday wujuub tilmaamo dee khilaaf ma jiro khilaaf meesha waa ka baxa haddii lagu lamaanayo qariino tilmaamaysa khilaafkii waa ka baxay waa la cadiyey haddii la ilaaqo sida loo badan yahay wuxuu tilmaamayaa waajibnimo waajibnimo ayuu tilmaamaya waana sida nusuustu tilmaamayso falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim amarkii baa la ilaaqay waxaa la yidhi waxa ka dhalanaya cuquuba ka dhalanaya haddii laga tago oo la fulin waayo waxaa la mida ah, lowlaa an ashuqa calaa ummatii laamartuhum bisiwaak siwaagu hadda ma'muurma yahay mise maa cadayga ma layna faray mise laynama farin hadda dee waa layna faray laakiin si sunnaa baa laynoo furay nabigu wuxuu yidhi haddaanan ummadda dhib aanan uga baqay inaan dhibaateeyo waxaan amar ku siin lahaa inay cadaydaan xilli kastoo salaad la tukanayo عند كل صلاة إذا meesha waxa la diiday amru iijaab baa la diiday nebiguna wuxuu u isticmaalay amar keliya muu odhan la amartuhum amra iijaab ee wuxuu ihi waxaan amri lahaa amarkaasina waa kii wujuubka waayo kii sunanimadu de waa baaq waa baaq marka waxa manfiga inaga ilaaliyey waa soo baxaysa hadduu amar ilaaqo inay tahay asalku inuu yahay amrlwujuub inuu yahay amrlwujuub inuu yahay ee adilo badan oo la mida ah. waaqaca iyo luqadana de waa laga fahmaya haddii aabbaha uu kugu idhaahdo biyo ii keen ama waxaa ii keen amar uu ku siiyo oo aad magaalada iska gasho oo hadha uu ku idhahdo wixii maxaad u samayn weyne ee aabba waxaan iska moodaya inay wax cadiya iska tahay la samayn kara laska dayn karo miyaa lagaa yeelay lagaa yeeli maayo waa lagu ciqaabay waxaad amarkii u fulin weyday baa lagu odhanay waxaa ah. idan amarku wuxuu ku tusayaa cala alilaaq cinda alilaaq lilwujuub ayuu faa'iideynaya walaa yaqtadii ma keensado attakraara soo celcelin cala asaxiixi cala alqowli asaxiixi marka lagu socdo ilaa idaa dalla daliilu daliil markuu ku tusiya mooyaane calaa qasdi takraar soo celcelin in loo jeedo masale labaad oo muhima amarka haddii la ilaaqo waxa baxaya haddii la qaydo haddii lagu qaydo wax tilmaamaya hal mar in la samaynayo alxaju mara famaa zaada fahuwa taawur wax tilmaamaya inuu hal mar yahay lama soo celcelinayo waa la caddeeye inuu hal mar yahay wax lagu xidhay in laakiin haddii la ilaaqo amar lagu siiyo ma soo celcelinayso mise soo celcelinayso shiikhu wuxuu ihi sida saxiixa ah lama soo celcelinayo oo haddii mas-uulkaagu uu ku idhaahdo soo qaad alaabtii noocaas ahayd dee hal mar baa ku filan ilaa inaad fahanto in la soo celcelinayo ama shaygu u badan yaho loo noqnoqonayo wuxuu ku ihi biyo ii keen isoo waraabi haddaad u keento koob biyo ah miyaad baxaysa haddana koob kalaad doonaysaa intuu cabayo saad biyo kale ugu keento mise waxaad sugaysaa amar labaad kuleeya biyaha igu celi labada waa kii amarkii lagu siiya haddaad fuliso oo la helo uu kaa dhacay soo celcelintu waxay u baahan tahay amar dheeraada bay u baahantahay sidaasaa saxiixa xaaladaha la qayda waxaa ka mid a ah haddii shuruud lagu xidho ida qumtum ila salaa faqsiluu wujuuhakum markasta waa idaan weyse qabin salaadna aad u kacaysaan hala weysaysto way soo noqnoqonaysaa soo maha waxaa haddii shardi lagu xidho ama asbaab lagu xidho asbaabtaa marka la helo waxa weeye waa lala imanaya laakiin kaa waxa la caddeeyey in dee lasoo celcelinayo waxbaa ku lamaan walaa yaqtadii ma amar dhinac kale marka laga eego haddii ay la socoto wax ku tusaya alaan ha la samay ifcal alaan ama xaaladda laga fahmo inuu hadda taagan yahay waa degdeg khilaaf kuma jiro hadday ka muuqato wax laga fahmayo in dib laga samaynayana khilaaf kuma jiro laakiin haddii la ilaaqo degdeg ma keensanaya mise wuxuu keensanaya taakhiir waa masale khilaafiya tan khilaafkeedu waa xoog badan yahay madaahibtu udhaxeeya xanaabiladu waa degdeg bay leeyihiin shaaficiyada iyo cidda la socotaana waxay leeyihiin fawr ma tilmaamo ee waa taraakhi khilaafkeeduna waa dheeryahay laakiin sida raajixa xooga badan haddii aanu qariina aanay ina tusin wuxuu keenayaa degdeg buu keenaya salaahaan waa sidaa wey laakiin khilaafku waa jira wuxuu ihi shiikhu oo dee hadda shiikhu wuxuu ku soconaya calaa madhab ashaaficiya shaaficiyada agtooda waa tarakhi waa tarakhi walamru waxyaabaha laysku hayana waxaa ka mid a xajki sanadkii sagaalaad baa la waajibiyey marka eh, xilligaas nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xajay sanadkii tobnaad mar waxay leeyiin sanadkii shanaad baa la xajiyey eh, la waajibiyey kabacdi waa la sugay dib baa loo dhigay waxaa la fuliyey sanadkii sagaalaad abibakr iyo cali ay fuliyeen sanadkii tobnaadna nabigaa fuliyey calayhi salaatu wasalaam waaqicadaasaa laysu daliishanayaa laakiin marka luqada iyo waxyaaba badan la eega asalkiisu waa fawriy fawriye w amru in lamarku lays amray biiijaadi lficli ficil in la sameeyo la jirsiiyo amrun bihi waa amar ficilkaa lays amray waa la jasiinay iyo wabima shay baa laysamray laa yatimu lficlu ficil aanu ku dhammaystirmayn ila bihi ay ilaa bificlihi samayntiisa mooyaane tanna waa masale kale almru bishay mrun bima laa yatimu ila bihi waxaa lagu yidhi masjidka salaada duhurku tuko salaad duhur masjidka kuma tukan kartid ilaa inaad soo socoto soomaa dadku de guryahay ka imanayaan sida haalibka kii masaajidka hurda warkiisu waa cadi masjidku dhex fadhiya laakiin ninkii gurigiisa joogay ee lagu waajibiyo masjidka inuu ku tukado masjidka inuu ku tukadaa ku waajiba waxa kaloo ku waajiba wax kasta oo lagu fulinayo si kaa loo helo oo lagu khasbaya way ka mid tahay gurigii inuu ka soo baxo inuu soo socdo iyo wixii lamida ah waxaa lagaa doonayaa shay baa lagugu waajibiyey satru lcawra salaada tukan maysid adoo qaawan idan waxaa lagaa doonayaa oog marya inaad soo iibsato amade uu si kale kuu soo galo laakiin iibkaynu hubnaa in maryo bilaasha lagu siinaya mar walba damaadeeda ma haysa kow marya inaad soo iibsatid laba inaad xidhato markaasaa waxaa la helayaa satrulcawra haddii kale maafi qaacidadaa sida waa macruuf maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajib waxaa jira maa laa yatimu lwujuub ila bihi falaysa biwaajib inuu shaygu kugu waajibo wixii keenayay waajib kuguma ah waar waa inaan shaqaystaa si aan xoolo sakagoysa u helo oo sakada aan u bixiyo waajib baa xoolaa inaad shaqaysato waajib kugu maaha laakiin markaad hesho ayay zakadu waajib kugu noqonaysa kalamri bisalawaat salawaadkii in laysamray wey amrun waa amar biahaarati waysadii laysamray iyo ahaaradii kale weyneyd ee almuadiyati ilayha salaada ku gaadhsiinaysa waidaa fucila waxaynu ahaarada inagu inaan u tusaalayn ahaarada nusuustaad si cad u sheegtay ida qumtum ila salaa fasiluu ida naskaas si cad u sheegay laakiin tusaalaha waadixee la fahmi karaa waxa weeye shayga caadigaa lagu tusaalayo ee waajibka la'aantii aan la fulin karin ama aan la samayn karin nasna aanu ku iman inaa amraya waayo dee nas hadduu ku yimaado uma baahnid maqluuq kale uma baahnid marka weysadoo kale waxay ku gaadhsiinaysaa salaadii wadana way u tahay maca daalika waa lays amray oo sharina dhinac bay ka tahay ariiqun lisaxati asalaa dhinac kalena waa amar sharciya oo si toosa ayaa laynoo amray labadaba waa soo geliy waidaa fucila haddii la sameeyo amarkii yakhruju waa ka baxaya alma'muuru kii wax la amray can alcuhdati mas-uuliyadii iyo tabaciyadii iyo xisaabtankiibuu ka baxaya yacnii amarka haddii la fuliyo qofku cuhdadiibuu ka baxaya hadduu fuliyo uu sameeyo lala xisaabtami maayo waa natiijada iyo aharka ka dhalanaya waxa lagaa doonayey ficilkaa inaad fuliso haddii aad fuliso mas-uuliyaddii iyo xisaabtii waajibka ama amarka ka dhalanayay uu kaa dhacaya wuxuu kaaga dhacayaa fulinta aad fulisay wydulu waxaa gelaya fi khiaab lahi tacaala hadalka alle waxaa gelaya almuminuuna baa gelaya ama saahi sabiy majnuun kii ilowsanaa ama maahsanaa iyo kii sabiga ahaa ee aan qaangaain kii waallaa ayru daakhiliina ma gelayaan fi khiaabi hadalka alle ee takliifka ah ma soo gelayaan alka shekh wuxuu kaga hadlayaa man yadhulu fi lmri wاnahyi aw takaaliif waman laa yadkhul qofka amarka iyo nahyiga lagu kalifayo iyo ka aan lagu kalifay waxaa soo gudagelaya o almuminuun muminkaasina waa muminka daakirka ah baaliqa ah caaqilka ah baa soo gelaya waa lagula hadlaya waxa baxay hadduu yahay saahi hadduu moogan yahay sahwiyo ama uu ilowsan yahay hadda isku macno unbaa looga jeeda oo ilaa asalka waxay leeyihiin sahwiga iyo nisyaanka keeba xoog badan uu sahwiya iyo uu ilaawo keebaa sii awood badan ya nisyaanka ayaa xoog badan nisyaankaa xoog badan waxa uu ilaaway maskaxdiisay ka baxday bu uu sahwiyeyna waa aflad yar macluumadii waa hayaa laakiin aflad yar baa ku dhacday zawaalu maa culima qul nisyaanu fi sahwi lahu ktinaanu uu sahwisan yahay wuu hayaa cilmigii laakiin asirin lakiin hadda waxaynu uga jeednaa maa yashmalu asahwa wnisyan xaaladdaa uu samaynayo ama cilmigeeda ha hayo oo in yaroo qarsoodiya ha ku timaado aflaa ama haba ilaawo ama saxmo waxa weeye labaduba waa ismi waa ogtihiin jaahilka waa loo cudur daaraa marka qofkii hadduu xanuustaba maalan oo xaalad culus uu gaadho ama uu kooma galo ama xanuun uu ku dhaco oo uu masaxmaba waxaa dhici karta inuu gaadho xaalad waxyaaba uu yaqaane aanu ahayn si jaahilkao kale u noqonaya macduur buu noqonaya macduur buu noqonaya haddii cilmiguba uu ka zuulo Eh, sahwiguna waa afladaas ama waa nisyaankaa fudud uu baxaya isaguna sabigii mukalaf ma ah rufica alqalamu can aaaa can asabiy xataa yaxtalim aw xataa yablug wlmajnuun baa lamida kii waalla isaguna waa marfuuc qalam ayru daakhiliina fi khiaab khiaabka la sheegayaa waa khitaabu takliif waayo amar iyo nahyi baynu ka hadlaynaa ama maa yatacalaqu bikhiaab lwadc isaga waa laga doonaya khitaab alwadci waa maxay qofkiina aadana xoolihiisa haddaad waxyeesho waad magdhabaysa ilmihii sabiga ahaabaa gaarigaaga dhagax la dhacay waa lagu leeyay nin waalan baa ku bureeye waa ku jajabiyey magta waa lagu leeyay sabigiibaa xoola looga dhintay maqaan gaadhin sakadii waa lagu leeyay waayo ka xoolo sakagoysa haya waa laga doonaya mid waalan ha noqdo sabi ha noqdo wahaa kada khitaab alwadci baa la yidhahda waa laga doonaya laga doonay laakiin kaynu ka hadlaynaa waa khitaab takliif sidaa ogeed baa shiikhuu yidhi almru wanahy wlkufaaru gaaladii mukhaaabuuna waa kuwa lagula hadlay abcan waxaa isaguna meesha imanaya annaahi agu gelaya naaimka ya kii horde xagu gelaya saahibu gudagelay almuqma calayh kii suxsana ya ole waxay leeyihiin saahiguu gelayaa qolena majnuunkuu gelaya masaail baana ku dhismaysa intuu suuxsanaa salaadihii ka tega maqallaynaya haddii la yidhaahdo muqmigu muqma calayhi waa waalan yahay waxba qallayn maayo qof waalan salaad lagu maray haddii la yidhaahdo ka suuxsani qof hurduu la mid yahayna qof salaaddii ka saxee maa lagu leeyahy salaadda inuu qalleeyo waa lagu leeyahy man naama can salaatina wanasiyaha falyusaliha idaa dakaraha wlkufaaru gaaladii mukhaaطabuuna waa lagula hadlayaa bifuruuci sharaa'ic shareecada furuucdeeda waa lagula hadlayaa wa bima laa tasixu ila bihi iyo wixii aanay ku ansaxayna waa lagula hadlaya wa huwa islaam oo islaamkii ah waxaa u daliila liqowlihi tacaala gaaladii baa la weydiiyey maa salakakum maxaa idin geliyey fii saqar cadaabka saqara la yidhaahdo awsaafteeday ka mid tahay magacyadeeda qaaluu waxay yidhahdeen lam naku maanan ahayn min almusaliina kuwa tukada waxay tilmaameen sababta loo cadaabayo waxaa ka mid a ah inaanay salaada tukanayn salaaduna waa furuucday ka mid tahay walam nakun nucimu lmiskiin waxa weeye zakadana maanaan bixinayn waa masale farciya masaakiinta maanaan quudinayn waajib iyo sunnatoona wa kunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin waa muxaramaadki waa farci wa kunaa nukadibu biyowmi iddiin baa asala oo dee aliimaanu bilyawmi alaakhir waa rukn qof hadduu dee rumayn waayo ku gaaloobay kuwan kale laakiin waa furo waxaa la tilmaamay in lagu cadaabay ayaa la tilmaamay halkaa waxaa laga qaatay inay yihiin mukhaaabuuna bialfuruu masaladaasina waa khilaafi laakiin raajixeeda waxaynu ku soo koobaynaa mukalafuuna min wajhin waayru mukalafiina min wajhin saasaynu kusoo khulaasaynayn marka laga eego waayo waa labada isu daliishanayaanun baynu isugu celinayna marka laga eego in lagu ciqaabayo waa mukalafiin oo gaalkii gaalnimadana waa lagu ciqaabaya salaaduu ka tegayna waa lagu ciqaabaya khamriguu cabbayna waa lagu ciqaabaya ziyaadatu imin bay ku noqonaysa mar labaad mukalafiin ma aha oo hadduu konton sano uu gaal ahaa qaangaadhna wuu ahaa caaqilna wuu ahaa kontonkaa sana aanu salaad soo digin zakana aanu bixin isagoo awooday waxaasoo dhan way ka daadanayaan oo laga dooni maayo dhinaca marka laga eegana mukalafka ma ah iyo masaail lamida marka saasaynu kusoo kooban walamru in lays amro bishayi shay nahyun waa reebin layska reebaya can didihi lidkiis wanahyu diidma laysu diiday can shayi shay amrun amar lays amray weeye bididihi lidkiis masaladan ugu dambaysaana waxay tahay haddii lays amro shay waxaa lagu diidayaa lidkiisa lagu diidaya lidkiisa ayaa lagu diidaya waxaa lagu yidhi qom baa lagu yii waxaa lagu diidayaa lidkiisa oo inaad fadhiisata ah ayaa lagu diidaya wixii qiyaamka lid ku ah ayaa lagu diidaya nahyi haddii shay lagu diido waxa lagu yidhi laa tajlis ha fadhiisan fadhi baa lagu diiday waxaa lagu amrayaa inaad istaagto ayaa lagu amraya waa amrun bididihi in shay laguu diido ma amar lagu amrayba laf ahaanteeda mise wuu laasimsanaya culimada qaar waxay leeyihin maya waa amar lafti qaarna waxay leeyihiin waa laasimsanaya sida raajixa ahina laf ahaantiisa amar uma ah laakiin waa laaimsanaya waxyaabaha ku dhismaya waxaa ka mid a ninbaa xaaskiisa wuxuu ku yidhi haddii aad waxa weeye wax cuni waydo haddaad wax cuni waydo waad furanta idaa lam takulii fa anti aalib laa takulii buud haddaad wax cunto waad furanta muxuu ku sameeyey nahi sooma oo uu u diidayo inaanay waxba cunin kadib wuxuu ka dabageeyaa amarkayga haddaad khilaafto amarkayga haddaad khilaafto waxa weeye waad furanta waxay khilaaftay nahyigii nahyigii hadday khilaaftay lafdigu isticmaalay waa nahyi la socda haddii la yidhaahdo nahyiga waxa laga nahiyey waa amar lidkiisa lays amrayo oo intuu wax ka nahiyey mayaan si kale u dhigna nahyi buu ka amar buu siiyey amarkaasi haddii la yidhaahdo lidkaa layska nahyiyaya oo nahyigiina meesha waa ku jira hadda nahyiga kumuu hadalay la soco nahyiga kumuu dhawaaqay culimmada qaar waxay leeyihiin waa isku mid amarkaasina waa amar nahyigaasina waa nahyi taa macnaheedu waa maxay hadduu amar siiyo amar buu siiyey amarkii may khilaafin wuxuuhi amarkaa haddaad khilaafto waan ku furaya amarkii may khilaafin laakiin nahyi buu siiyey nahyigiibay khilaaftay waxay leeyihiin alaaqii waa dhacaya waayo almru bishayi nahyun can idihi xaqiiqatan bay yidhahdeen waa nahyun can idihi xaqiiqatan bay yidhahdeen culimmada kale waxay leeyihin waana sida raajixa ah almru bishay shay in la is-amraa yastalzimu wuxuu keensanayaa annahya can idih libkiisa in laysu diiday uu keensanaya oo way ka dhalanaysaa laakiin haddii la khilaafo ma aha in la sameeye nahyi xaqiiqa in la sameeye maaha nahyi xaqiiqa in la sameeye ma khulaasat lqowl waxaynu ku soo koobaynaa alamru bishayi shay lays amra nahyun waa nahyi can didihi lidkiisa laysu diidayo yacni waxaynu leenahay yastalzimu wuxuu laasimsanaya annahya in layska reebaya can didihi didkiisa wanahyu in layska nahiyo can shayi shayna mru waa amar lays amrayo bidihi lidkiisa bimacna uu laasimsanaya weeye laakiin xaqiiqadiisa ma aha wallah aclam sal اllah wslm calaa nabiyina mxamed ali wsabi